wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda ka dhegaysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan oo maalnimo sabdiya taarikhdu waxay ku beegan tahay soddonka bisha disembar sannadka qodobada barnaamijka aad ku dhegaysa doontaan waxaa ka mid noqon doona maraykanka oo sheegay inay gacanta ku dhigeen muwaadin u dhasha waddankooda oo ku biiri rabay al-shabaab war murtiyeed laga soo saaray shir dalka jabuuti uga soconayay dowladda soomaaliya iyo somalilan qaar ka mid mida ah odayaasha dhaqanka puntland oo taageeray go'aankii khaatumo iyagoona soo jeediyey in doorashada lagu galo afartan iyo sagaal xildhibaan qodobada kale aad barnaamijku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona dowladda koonfur afrika oo dacwad ka dhan ah xasuuqa israa'il u gudbisay maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j in ka badan soddon ruux oo ku geeriyootay weerar uu ruushku ku qaaday gudaha yukrein iyo sanadkan sii dhammaanaya oo xaalad mugdi ah ku noqday wadamada reer galbeedka warbixin laga diyaariyay ayaad maqli doontaan qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha jirtadii kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saare halkan idinkala socodsiinaya abdiraxmaan kiisa ayaa farsamaynaya mar kaliya ogaal wixii diday diday wixii degay degay waynu daalnay bal dalkeeniyo dad wixii nool dabaqabashada aan dadaale nabadoone dhabanbolkiyo damacdooniya iska dayo dad kala noqdadka noloshada aan dadaalne nabadoone dhammaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo dadka la mid noqo dadka shiday galmigii dhacay dib iloo saxo daacaduma kicin mad ku dayashiyo ka sii daran baa loo durbaantumay ilaah dembi dhaaf aan ka doonee damaanburkiyo damacdooniya iskadayo dadka

dagaaladiyo dagaal joogsado daranyadiyo diifta laga baxo dalkan googo'ay dadkan kala tegay dareen kala galay eedda wada raba aynu doonee dayo dadka

halkan baaba'ay dan shisheeya dibada ha tegay kuwa daranyada dugsa waaye dadaal orodkii doonya u koray een dib loo arag isku waa duryadii dadka soomaal kuwa durintii dugaaguba cunay jamaanbuurkiyo damacdooniya iska daayo dadka lama noqo dadka dadka qaxaye dalka baabay dal shisheeya soo heestaasi ku dhaafan heestaasoo xitaa furu tahay barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay cayr iyo agoon cuuryaan gablama ba'ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh naxariiskila kale kusoo dhawaada barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa dowladda mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in ay gacanta ay ku dhigtay muwaadin u dhashay dalkeeda oo doonayay in uu ku biiro dagaalamayaasha al-shabaab ee ka howlgala gudaha dalka mareykanku waxa uu sheegay in ninkani lagu qabtay magaalada nairobi ee wadankaasi kenya xilli uu isku dayay inuu usoo tallaabo dhanka soomaaliya si uu tababar uga qaato al-shabaab iyagoona sheegay in ay saameyn ay ku yeelatay ninkani dagaalkii ay kooxda xamaas ay ku qaadeen gudaha isra-el toddobadii bishii oktoobar halkaasi oo ay dagaalyahanada kooxda xamaas ee iskacaabintu ay khasaare xoogan ay ku gaarsiiyeen gumeystaha isra xiritaanka ninkan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xili caalamko idil ay aada uga korortay naceebka loo hayo yuhuudda iyo sidoo kale ee eh, dagaalka ay kula jiraan kooxda xamaasna si weyn looga soo horjeestay kaas oo ay ku xasuuqeen dad badan oo maati ah amaba ah falastiiniyiin aan waxba galabsan oo shacaba iyadoona tirada dhimashada waqti xaadirkan ay kusii dhowdahay labaiyo kun oo ruux waa tirada eh, dadka dhintay tan iyo horantii bishii oktoobar markii ay xasuuqa bilowday ama ay sii kordhisay eh, israael karim naasir oo ah muwaadin u dhashay mareykanka ayaa waxa uu kasoo tegay gobolka new jersey waxaana la sheegay inuu aaday wadanka masar oo asalahaan uu kasoo jeedo bishii julaay bishan afar iyo tobankeedii ayaa nairobi lagu xiray isagoo khamiistii loo qaaday mareykanka sida lagu sheegay war kasoo baxay waaxda cadaalada ee dowlada mareykanka ninkan waa saddex iyo labaatan sano jir waxaana lagu eedeynayaa iskudayga inuu taageero u fidiyay al-shabaab waxaana la sheegay in dembigan haddii uu ku cadaado uu ku muteysan karo labaatan sano oo xabsi ah mareykanka ayaa al-shabaab u aqoonsan inuu yahay urur argagixiso waxaana dadka eh, ku biira iyo kuwa looga shakiyaba ay wajahaan ciqaabo adag sida la sheegay karim nazir waxa uu dhiirigelin uu ka helay weerarkii ay kooxda xamaas ay ku qaaday toddobadii oktoobar isagoona ku talagalay in uu ka qeyb qaato eh, dagaalka looga soo horjeedo mareykanka iyo sidoo kale israa waxaana la sheegay in sidoo kale eh, uu horey ugu dhiiraday in uu mareykanka uu la dagaalamay iyo weliba xulafadiisa sida ay sheegayaan qaar ka mid ah xeerlaalayaasha mareykanka ee dacwadda kusoo oogay ninkani naasir waxa uu kasoo safray masar isagoona yimid kenya waxaana uu doonayay inuu al-shabaab uu ku biiro ayaa ah eedda ugu weyn ee ninkani loo haysto iyadoona marka maxkamadda lasoo taago ay kala cadaan doonaan waxyaabaha sida rasmiga lagu eedeynayo iyo waxyaabaha ka dhabta ah dhanka dalka jabuuti haddii aan eegnana maalmihii lasoo dhaafay wadanka jabuuti waxaa shir uga soconayay madaxda dawladda soomaaliya iyo kuwa somalilan iyadoona gabagabadii shirkaasi laga soo saaray war murtiyeed ay dhinacyadu sheegeen in ay isku afgarteen waxaana markii kulankaasi uu soo dhammaaday kaasoo u dhexeeyey madaxweynayaasha soomaaliya iyo somalilan iyo wafuud labada dhinac ka kala socotay iyo sidoo kale dowlada jabuuti madaxweynahooda ismaaciil cumar geele oo shirkaasi garwadeenka ahaa ayaa gabagabadii warmartiyeedka waxaa warbaahinta u aqriyey ee wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya iyo kan somalilan waxaana sidoo kale qoraal lagu soo saaray ama warmartiyeedka oo qaab qoraal loo soo saaray lagu sheegay in qodobo dhowra ah oo ay ka mid yihiin in dib loo bilaabo geedi socodka wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac lagu heshiiyey waxaana sidoo kale la sheegay in labada dhinac ay muddo soddon maalmood gudahooda ay isla meel dhigi doonaan hanaanka geedi socodka ee wadahadalada arrimaha masiiriga ah islamarkaana lasoo magacaabi doono gudiyo farsamo oo arrimahaasi fududeeya qodobka saddexaad ee waa murtiyaadka laga soo saaray ayaa lagu sheegay in labada dhinac ay si wadajira ah u fuliyaan heshiisyadii ee lagu gaaray wadahadaladii labadii dhinac horay ugu dhexmaray ankara bishii abril london bishii juun ankara bishii abril istanbul bishii julaay istanbul mar kale janwari jabuuti disembar istanbul bishii maaj iyo ankara bishii abril laba kun iyo sidoo kale wadanka jabuuti oo wadahadalkii ugu dambeeyey ay dhinacyada soomaaliya iyo somalilan ay ku galeen bishii juun laba kun iyo labaatan iyadoona la sheegay in loo baahan yahay in heshiisyadaas oo dhan la fuliyo dhinacyaduna haatan ay ku heshiiyeen sidoo kale qodobka afraad waxa ay ku sheegeen in garowshiyihii dowladii soomaaliya ay ka bixiyeen dilkii gaboodfalladii iyo sidoo kale burburkii dowladii milatariga ay u geysatay somalilan gobolada waqooyi ee eh, lana sii adkeeyo eh, garab istaaga arintaasi ee dowlada soomaaliya ayaa lagu yiri sidoo kale qodobka shanaad waxaa lagu sheegay in dhinacyadu ay ku heshiiyeen in labada dhinac iskaashi buuxa ay ka yeeshaan dhinacyada amniga la dagaalanka ee eh, faldambiyeedyada abaabulan iyadoo ay xiriir buuxa ay ka yeelanayaan arimahaas hay-adaha u xilsaaran qodobka lixaad in goobaha iyo sidoo kale gobolada ay colaaduhu ka jiraan nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo islamarkaana la joojiyo iyadoo loo marayo e, dhaqankeenii soo jireenka ahaa ee soomaaliyeed ee lagu yiri qodobka toddobaad in laba dhinac ay ka fogaadaan hadalada qoraalada iyo sidoo kale wax kasta oo wax u dhimi kara jawiga wadahadaleed ee socda qodobka sideedaad ee ugu dambeeyo ayaa waxaa lagu sheegay in labada wafdi ee kala hogaaminayey labada ay kala hogaaminayeen labada madaxweyne ee somalilan iyo somalilan waxa si mug iyo miisaan leh uga mahadnaqayaan ayaa layiri madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar waa ismaaciil cumar geele oo dowladda iyo sidoo kale shacabka jabuuti oo idil hogaaminaya inuu martiqaadkani fuliyey sidoo kalena fududeeyay waa hadalada labada dhinac ay ku hesheen wadankaasi jabuuti iyadoona marka la eego qodobadan kasoo baxay aysan ahayn kuwa cusub ayaa haddana waxaa laleeyahay waxaa jiro wadahadallo gaar ah oo aanan warbaahinta loosoo bandhigin oo ay dhinacyadu isla gaareen gabagabadiina waxaa warbaahinta la hadlay labada madax waa labada wasiir arrimo gudeed iyo soomaaliya iyo sidoo kale somalilan fiqi iyo kaahin waxayna ku soo gebagaboobeen in heshiis laga gaadhay heshiiskaasoo ah labada dowladood ilaa muddo deerahoo labadii kun iyolabayo tobankii shirar baa soo socday wadahadallo fara badan baa la galay shirarkaasi markaa ahmiyadooda iyo ujeedadooda waxayd in dib loo shirarkii muddada soo socday xaaladaha iminka maanta jirana maxaanku dhahday lagu daray in haro loo socdo wixii heshiisyahay hore loo jiray iyo kuwii dambe iminka la gaadhana in howlahooda la fuliyo waxaa aad iyo aad guddi farsamo oo laba wasaaradii la socday madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo wasiiradii la socday madaxweyne muuse biixi iyo xubno kale oo la taliyayaashoodii labada xubnood ee loo magacaabay maxaanku dhahdaa inay ka shaqeeyeen somalilan iyo soomaaliya midna madaxweyne muuse biixi uu magacaabay heshiiska waxaa saxeixay labada wasiira daakhiliye iminkana halkan wada joogno wasiira daakhiligana aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya iyo wafdigiisii kale waxay tilmaamaysaa harumar iyo maxaanku dhahdaye iskaashi shirkaas runtii qodobo ayaa hadda lasoo saxiixay sida wasiirku sheegay oo aanu la ysku afgartay waxayna qodobadaasi sii xoojinayaan heshiisyadii horey u jiray tan iyo la gelayay wadahadaladii kala duwanaa ee soo socday qodobada waxaa ugu muhiimsan qodob ah in dib loo furo wadahadalkii somalilan iyo dowladda soomaaliya halkaasna lagu qabto guddiyo farsamo oo soo fududeeya wadahadal masiirka waa arrimaha laga wada hadlayo lagu go'aamin doono ama xal waara loo gaarayo waxaana lagu heshiiyey runtii in muddo kooban kadib laisku soo laabto sannada soo socota biraheeda hore in laysku soo laabto ayaa lagu heshiiyey eh, kuwaas waxay ahaayeen wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo sidoo kale kan somalilan oo ka hadlayay gabagabadii shirkii jabuuti kusoo gabgaboobay war murtiyeedkana laga soo saaray qaramada midoobey waxa ay si weyn u cambaareysay weerarada ee eh, xasuuqa ah oo ay yuhuuddu ay ka wadaan magaalada khaza iyadoona sidoo kale qaramada midoobey sheegtay in israel si gaara ah u bartilmeysaneyso shaqaalaha qaramada midoobey ee gargaarka bini-aadanimo madaxa ugu sareeya hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan dhanka bini-aadinimada martin griffis oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in duulaan lagu qaaday qaar kamid a ah shaqaalaha qaramada midoobe ee gargaarka bini-aadinimo u jooga magaalada khaza isagoona sheegay in arrintaasi ay tahay mid sharciga ka fog sidoo kalena ay tahay wax aada looga xumaado ciidamada yuhuuda ayaa la sheegay in ay rasaas ku fureen kolonyo ay saarnaayeen qaar ka mid a ah shaqaalaha qaramada midoobey kuwaas oo ka howlgelaya gudaha magaalada khaza waxaana arrintaasi qaramada midoobey ay ku tilmaamtay mid aan la aqbali karin sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa waxa uu mas-uuliyiinta isra-el uu ka dalbaday in ay jawaab buuxda ay ka bixiyaan gumaadka ay ka wadaan magaalada khaza waxaana sidoo kale jirtay in golaha ammaanka qaramada midoobey dhowr baaq oo ay horey usoo saareen in ay waxba ka dhaqangeli waayeen sidoo kalena ee qorsho ay ka damacsanaayeen in xabad joojin ay uga dhawaaqaan magaalada khazana mareykanka uu ka hor-yimid waxaana khaza dadka haatan ku geeriyooday la sheegayaa in ugu yaraantii ay gaarayaan koow iyo labaatan kun shan boqol iyo todoba ruux oo dad shacab ah waxaana la sheegay in tirada dhaawacantay ay ka badan yihiin ama ay ku dhow yihiinba lixdan kun oo ruux kuwaas oo la diiwaan geliyay tan iyo markii uu duulaanku u bilowday horaantii bishii oktoobar balse arinta sida weyn loo hadalhaya ayaa waxa ay tahay in dowlada koonfur afrika ay qaaday tilaabo taariikhi ah kadib markii ay hay-ada waa maxkamadda cadaalada dunida i c j ee u gudbisay qaraar ka dhan ah israa'el waxaana ay sheegtay inay ka gudbisay dacwad israa'el marka loo eego ku-tumashada xuquuqda aadanaha waxay sheegeen dowladda koonfur africa in aan loo dulqaadan karin gumaadka ay ciidamada yuhuuddu ay ka wadaan gudaha magaalada khaza iyadoona sheegtay in marka la eego xasuuqaas ay ka wado magaalada khaza ay ka gudbisay dacwad ka dhan ah taasoo u gudbisay maxkamadda cadaalada ee i c j dhamana oga jawaab nuuca ay tahay ama eh, jawaab nuuce ah ayay ka bixin doontaa maxkamadda i c j oo ma tixgeli doontaa codsigaasi koonfur afrika dacwadna ma kusoo oogi doontaa israel waa su-aal kale oo isweydiin mudan balse arinta sida weyn loo hadalhaya ayaa ah in koonfur afrika oo ah wadan aanan islaam ahayn ay dacwad ka gudbiyaan koonfur eh, waa israel taas bedelkeedana wadamada carabta qaarkoodna ay israel ay la jirsadaan kale barnaamijka ogaal aad dhegeysanaysaan oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanayo markan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii gaarka ahaa ee aan baryahanba ku eegeynay dhacdooyinkii ugu weynaa ee sanadkan sii dhammaanaya laba kun dhacay qaybta caalamka ayaan si gaara ah u eegeynay bal waxaa kusoo dhawaataan qaybta labaad ee barnaamijkaas gaarka ah ee dhacdooyinka ugu weynay caalamka ka dhacay sanadkan kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aynu kaga hadli doonno dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan waxaan guda gelaynaa qaybaha hore barnaamijkeena gaarka ah aynu kaga hadleyno dhacdooyinkii ka dhacay caalamka sanadkan dhamaadka ah ee aynu ku bilownee kowdii bishii julaay ee sanadkan ku dhowaad konton ruux ayaa ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay qaybo ka mid mida ah dalka kenya sida ay sheegtay wasaaradda warfaafinta dalkaasi iyadoo tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen labadii bishii julaay ee sanadkan kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday guriga ay ka degan tahay magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska maayarka magaaladaasi anna hidalgo iyadoo markaa ka badbaaday weerarkaasi hase ahaatee raiisul wasaaraha dalka faransiiska ayaa xilligaa weerarkaasi waxa ay ku tilmaantay mid argagixiso oo la doonaya in lagu khaarijiyo maayarka magaalada baris ee caasimadda dalkaasi faransiiska saddexdii bishii julaay ee sanadkan xukuumadda yukrain ayaa maxkamad soo taagtay saraakiil sarsare oo ka mid ahaa hay-adaha amniga kuwaas oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo inay markaa la shaqaynayeen basaasiinta ruushka waxaana saraakiisha maxkamadda la soo taagay ku jiray kuwa aad ugu dhowaa madaxweynaha yukrein vladimir zelenski afartii bishii toddobaad ee sanadkan taalibaanta maamusha afghanistan ayaa soo rogtay amar ku aadanaa in gebi ahaanba la xiro goobaha timaha lagu jartay iyo goobaha dumarku isku qurxiyaan iyadoo horay dumarka afghanistaan looga mamnuucay inay aadaan waxbarasho dalka dibadiisa ah shantii bishii julaay ee sanadkan waxaa la diiwaangeliyey heerkulkii ugu sarreeyey ee dunida tan iyo sanadii xilligaasi oo heerkulka uu gaaray halkii ugu sarraysay siddeedii bishii julaay ee sanadkan ra-iisul wasaare wasaarihii dalka netherlan ayaa gudbiyey warqada iscasilaada xilka ra wasaaraha kadib khilaaf soo kala dhexgalay xisbiyada afarta ah ee xilligaasi lahaa isbahaysiga siyaasadeed bishii julaay sanadkan ciidamada milatariga naijer ayaa ku dhawaaqay inay afgembi milatari kula wareegeen taladii dalka naijer xilli ay xabsi guri ka dhigeen madaxweynihii dalka naijer maxamed bazuum kaasi oo ahaa madaxweynaha sharciyada haystay sida dimuqraadiga ahna loo doortay iyadoo dadka naijer maalinkaa ay ku waabariisteen isbeddel dhacay dalka iyo afgembi taladii looga tuuray madaxweynihii waddankaasi maxamed bazuum xilligaasi urur goboleedka ekowas ayaa ugu baaqay milatariga niger inay dib ugu celiyaan awoodda xukuumadda sharciyadda haysatay uu hogaaminay madaxweyne maxamed bazuum walow xubnaha saraakiisha milatariga naijer ay ka dhaga adeegeen baaqa ka soo baxay urur goboleedka ekowas oo xilligaasi si adag uga hadlay afgembiga milatari ee ka dhacay dalka naijer kii bishii julaay sanadkan cabduraxmaan tijaani ayaa ku dhawaaqay inuu yahay hogaamiyaha dalka naijer saacado kadib koobkii talada dalka naiger waxaana arrintaasi ka soo horjeystay inta badan dalalka reer galbeedka gaar ahaan xukuumadda faransiiska kii bishii toddobaad ee sanadkan ugu yaraan sagaal ruux ayaa geeriyootay in ka badanna boqol ruux dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu dab qabsaday dhismo ku yaala dalka tailan waxaana dabkaasi uu ka dhashay koronto sida ay sheegeen saraakiil u hadashay xukuumadda tailan soddonkii bishii julaay sanadkan ugu yaraan afariyo ruux ayaa geeriyootay in ka badan boqol ruuxna dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii uu qarax ismiidaaminaha ka dhacay magaalada bijaawur oo dhacda waqooyi galbeed dalka baakistan taasi oo u dhow xadka afghanistan uu la wadaago baakistan waxaana qaraxan lala beegsaday boqolaal ka mid ah taageerayaasha xisbi islaami ah oo ka dhisan dalkaasi baakistan koobii soddonkii bishii toddobaad ee sanadkan waxaa geeriyooday jose baulino gomez oo ahaa ninka ugu da'da weyn caalamka kaasi oo dhintay isagoo jira boqol sano iyadoo toddobaad un ay kaga harsaneed sanadkii boqol sanaad waxaauna ku dhintay gurigiisa bedro bonita oo ku yaala dalka brazil shantii bishii sideedaad ee sanadkan maxkamadda sare ee dalka bakistan ayaa xukun ku riday ra-iisul wasaarihii hore ee waddankaasi cimraan khaan kaasi oo lagu eedeeyay musuqmaasuq iyo inuu iibsaday hadiyado qaranka bakistan ay lahaayeen intii uu joogay xafiiska looga arrimiyo dalka iyadoo markaa lagu xukumay saddex sano oo xarig ah lixdii bishii sideedaad ee sanadkan ugu yaraan soddon ruux ayaa ku dhimatay shil tareen oo ka dhacay magaalada nawabsha ee dhacda koonfurta gobolka kasimbi ee dalalka bakistan iyadoo in ka badan ruux ay ku dhaawacmeen shilkaasi sida ay sheegeen kooxaha gurmadka sagaalkii bishii sideedaad ee sanadkan in ka badan ruux sagaalkii bishii agost ee sanadkan in ka badan ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku geeriyooday badda talyaaniga gaar ahaan jasiiradda lambadusa kadib markii ay quustay dooni ay la socdeen taasi oo ka soo ambabaxday dalka tunisiya labaatankii bishii agost sanadkan xulka qaranka haweenka sbain ayaa taariikh sameeyey kadib markii ay markii ugu horreysay qaadeen koobka adduunka haweenka ee lagu martigeliyey sanadkan dalalka venezuela iyo australia iyagoo gool iyo waxba kaga adkaaday xulka qaranka haweenka ee dalka ingiriiska waana markii ugu horeysay oo xulka qaranka sbain ee haweenku ay ku guulaystaan koobka dunida haweenka kii bishii sideedaad ee sanadkan waxaa geeriyooday hogaamiyihii kooxaha caloosha dushaqaystayaasha ee wagner kaasi oo la sheegay inuu geeriyooday kadib markii ay burburtay diyaarad ay la socdeen isaga iyo saraakiil ka tirsan kooxaha caalhubshaqaysayaasha ee wagner iyadoo xilligaasina ay hadalhayn badan ka dhalatay warbaahinta caalamka geerida yefdeni bregoshin waxaana reer galbeedku ay aaminsan yihiin in ninkan uu dilay hogaamiyaha dalka ruushka valadimir putin waxaana la aaminsan yahay in dilkiisa uu daba socday ka isaga iyo kooxdiisu ay ka hor imaadeen hogaamiyaha ruushka valadimir putin kii bishii agost ee sanadkan saraakiisha hogaaminaysay afgembiga dalka neger ayaa ku amray danjiraha faransiiska ee dalkaasi neger in saacadood uu kaga baxo neger iyadoo xukuumadda faransiiska xilligaasi ay diiday inay ka jawaabto go'aanka ka soo baxay saraakiisha militariga neger ee afgembiga kula wareeg amniga talada dalkaas kii bishii agost ee sanadkan madaxweynihii dalka zimbabwe emerson mangagwa ayaa markii labaad loo doortay hogaamiyaha dalka zimbabwe kadib markii uu xisbigiisa helay codadka ugu badan doorashadii ka dhacday dalkaasi walow natiijada doorashada ay qaadaceen xisbiyada mucaaridka dalka zimbabwe soddonkii bishii sideedaad ee sanadkan saraakiisha milatariga dalka gabon ayaa ku dhawaaqay inay afgembi milatari kula wareegeen dalkaasi iyagoo sheegay inay xabsiguri ka dhigeen madaxweynihii dalka gabon cali bongo kaasi oo markii saddexaad ku guulaystay doorashada madaxtinimada dalkaasi gaabon shantii bishii sebtembar sanadkan genaraal rais maguema ayaa loo dhaariyey inuu noqdo hogaamiyaha dalka gaabon kadib markii maxkamadda dastuuriga ay u dhaarisay inuu noqdo madaxweynaha dalka gabon siddeedii bishii sebteembar ee sanadkan dhulgariir xoogan oo cabirkiisu yahay shan ayaa ku dhuftay qaybo ka mida ah dalka morocco gaar ahaan deegaano badan oo ka tirsan gobolka alxaws waxaana magaalooyinka uu dhulgariirku saameeyey ka mid ah magaalo dalxiiseedka marakesh dhulgariirkaas waxaa ku dhintay ku dhowaad saddex kun oo ruux sida ay xaqiijisay wasaaradda arrimaha gudaha ee morocco iyadoo in ka badan shan kun oo ruuxna ay ku dhaawacmeen dhulgariirka waxaa dhulgariirkaasi ka dhashay burbur xoog leh oo soo gaaray qaybo badan oo ka mida ah deegaanada dalka morocco iyadoo sidoo kale burbur hantiyadeedna uu ka dhashay dhulgariirka sagaalkii bishii sagaalaad ee sanadkan ra wasaaraha dalka hindiya narendara modi ayaa ku dhawaaqay in afrika ay xubin joogto ah ka noqotay ururka dalalka barwaaqa sooranka ee galabaatan kadib shirkii hogaamiyaasha galabaatan ee lagu qabtay dalka hindiya kaasi oo markaa sanadka lagu martigeliya dalka iyadoona ay noqotay markii ugu horreysay taariikhda tan iyo markii la aasaasay ururkan in xubin joogtaha looga qaado qaaradda afrika waxaana arrintaa ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendara modi labaitobankii bishii sagaalaad ee sanadkan duufaanta daniel loo yaqaano ayaa ku dhufatay dalka libiya taasi oo wedatay daadad xoogan oo ku rogmaday magaalooyin badan oo ka tirsan dalkaasi libiya gaar ahaanna kuwa dhaca bariga iyadoo ku dhowaad labaatan kun oo ruux ay ku geeriyoodeen musiibadaas sida ay sheegtay qaramada midooda shaniyo tobankii bishii sagaalaad ee sanadkan madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sheegay in xaalad adag ay wajahayaan danjiraha faransiiska u qaabilsan dalka naiger kadib markii go'doon lagu geliyey magaalomadaxda dalkaasi naiger ee niyaami iyadoo xilligaa la sugayay danjiraha faransiiska inuu isaga baxo dalka naiger kadib go'aan ka soo baxay saraakiisha milatariga dalkaasi afarlabaatankii bishii sebtembar ee sanadkan madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa ku dhawaaqay in faransiiska uu soo gebagabeynayo gebi ahaanba howlgalkiisii milatari ee dalka naiger kadib markii uu kordhay khilaafka u dhexeeya saraakiisha milatariga naiger ee afgembiga kula wareega talada dalka iyo sidoo kale xukuumadda baariis horaantii bishii tobanaad ee sanadkan xubnaha aqalka wakiilada ee maraykanka ayaa meesha ka saaray afhayeenkii golaha wakiilada maraykanka jemi macarthy waana markii ugu sarraysay taariikhda dalka maraykanka shaqada laga eriyo hoggaanka golaha wakiilada dalkaasi toddobadii bishii oktoobar sanadkan dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ayaa weerar xoogan oo laba filaan ah ku qaaday qaybo badan oo ka mid a ah israa'il iyagoo diray boqolaal ka mid mida ah ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeyey dagaalyahanada ururka xamaas oo taageero ka helaya shacabka falastiin iyo ciidamada yuhuudda waxaana xilligaasi warbaahinta qabsaday hadalhaynta ku aadan weerarada lama filaanka ah ee aan la filayn ee ciidamada xamaas ay ku qaadeen qaybo badan oo ka mid ah dhulka ay xoogga ku haysato yuhuudda iyo gudaha israa'il waxaana maalinkaa saacado kooban dagaalyahanada ururka xamaas ay dhulka yuhuudda ku rideen in ka badan shan kun oo gantaan warbaahinada caalamka ayaa xilligaas siyaabo kala duwan uga farceliyey weerarka falastiin ay ku qaaday israa'il iyadoo loo diiwaangeliyey weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee israa'il lagu qaado tan iyo markii uu bilowda dagaalka falastiin iyo yuhuudda siddeedii bishii oktoobar sannadkan saraakiisha xukuumadda daalibaan ee maamula afghanistaan ayaa shaaca ka qaaday inuu geri ka dhacay afghanistan gaar ahaana galbeedka dalkaasi ay ku dhinteen in ka badan laba kun oo ruux toddobiiyo tobankii bishii oktoobar sannadkan maamulka yuhuudda ayaa waxa ay duqeeyeen isbitaalka al ahl al carab ee ku yaala marinka gaza cisbitaalka oo lagu dabiibayay dad ku dhaawacmay weerarada duqaymaha ee maamulka yuhuuddu ay ka wadeen ghaza iyadoo duqaynta ay ku dhimatay in ka badan shan boqol oo ruux tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen duqaynta isbitaalka waxaa ka dhalatay carax xoog leh oo ay sameeyeen dunida muslimka ah iyo guud ahaan caalamka iyadoo siyaabo kala duwan looga hadlay dhacdada madaxweynaha dalka falastiin maxamuud cabaas abumaasi ayaa sheegay in israa'iil waxa ay waddo ay tahay istirtir iyo xasuuq aan loo meeldayin oo ay ku hayso shacabka falastiin waxaana xilligaa uu ka soo duulay dalka jordan isagoo dib ugu noqday daanta galbeed xilli la qorsheynaya in halkaa kulan uu kula qaato boqorka dalka jordan madaxweynaha dalka maraykanka joy biden iyo madaxweynaha dalkaasi masar cabdilfataax al siisi boqorka dalka jordan ayaa xilligaa si care leh u hadlay isagoo markaana baajiyey safar madaxweynaha dalka maraykanka joy biden ku tegi lahaa jordan halkaasoo la filayay inay kulan afargeesooda ku yeeshaan hogaamiyaasha dalalka falastiin jordan masar iyo maraykanka waxaana xilligaa madaxweynaha maraykanka saacadoon kadib weerarka uu ka degay magaalada talaviv ee magaala madaxda yuhuudda waxauna si jeesjeesa ah uga hadla dhacdadii maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka al ahl alcarab ee ku yaala haza joe biden ayaa sheegay in duqayntii lala beegsaday isbitaalka aysan ka dambayn yuhuudda wuxuuna ku eedeeyey in xamaas ay ka dambeeyaan taasi oo dunidu oo dhan ka yaabisay waxaana si jees jees isagu u hadleeyey uu yidhi haa idinka ma ah dadka sameeyey dhacdada waxay la tahay inay dad kala sameeyeen oo uula jeeday xamaas ayaa markaa duqayntaa fuliyey waxaana xilligaa dalal badan oo ka mid ah caalamka gaar ahaan dalalka islaamka dalal ay ka mid yihiin turkiga jordan iiraan iyo dalal kale ka dhacay dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeday weerarka arxandarrada ah ee maamulka yuhuuddu ay ku duqeeyeen isbitaalka enal carab ee ku yaala haza waxaa magaalada talaafiif gaaray ra dalka ingiriiska rishi sunak oo isaguna garbistaag u muujiyey maamulka yahuudda waxaana sidaasoo kale gaaray magaalada talaafiif madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo dhankiisa taageero u muujiyay maamulka yahuudda maamulka yahuudda ayaa wax ka yar saddex toddobaad waxay duqeyn ku dileen in ka badan lix kun oo ruux oo ka mid a ah dadka falastiiniyiinta ah iyadoo dhaawacun oo intaa ka badan yahay waxaana khasaaraha ugu badan uu gaaray dadka rayidka ah bishii oktoobar ee sanadkan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha carruurta ee yunisef ayaa sheegtay in in ka badan oo ruux oo carruur ah lagu dilay ghaza wax ka yar saddex toddobaad oo ay ku dhinteen duqaymaha aan loo meeldayin ee maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan haza iyada oo yunisef ee xilligaa ku baaqday xabajoojin degdeg ah iyo in sidoo kale gargaar biniaadamnimo loo sameeyo malaayiin ka mid a ah carruurta falastiiniyiinta oo wajahaya xaalado adag kuwaasi oo ku nool haza oo in ka badan lix iyo toban sano go'doonsan sidaasoo ay tahayna maamulka yuhuuddu ay ugu dareen duqaymo aan loo meeldayin guud ahaanna inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijkii gaarka ah ayaynu kaga hadlaynay dhacdooyinkii ugu waaweynaa iyo isbedeladii ka dhacay dunida sanadkan intaan barnaamijkan markale idiinku kulmi doono nabadgelyo waxaa dhegeysteen barnaamijkaas gaarka ah an ku eegeynay dhacdooyinka ugu waweynaa ee sanadkan sii dhammaanaya dunida ka dhacay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hanti wacan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalheynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhagaystaan dhegaystayaal wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed waayahay ister waxaynu ku bilaabanaa hadalheynta afar labaatanka saaca ee aadka loo hadalhayay haddaynu ku bilaabno tartankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyey maamulka galmudug iyo weliba maamulka hirshabeelle ayaa aad yadyaa loo hadalhayaa kadib markii kulankaasi uu ku dhammaaday hal gool iyo hal gool wuxuu ahaa kulan xamaasadiisa wata haddaba markaynu eegno ciyaaryaanka lagu magacaabo maxamed xayraan ayaa loo diiwaangeliyey goolkii ugu horreeyey tartanka maamul goboleedyada ee weliba gobolka banaadir sanadka kadib goolkii uu ka dhaliyey maamulka hirshabeelle wuxuu ahaa kulan aadaad u xiiso badan ugu dambaytiina maamulka hirshabeelle ciyaarta markii maraysay sagaashan daqiiqo balaas afar daqiiqo lagu sii daray ayay goolka barbaraha keeneen sidaasina waxaa labadaba kooxoodba ay heleen hal dhibcood min hal dhibcooda maamulka galmudug waxay noognahay markii ugu dambeysay inay fiinaal gaareen tobabaraha xulkaha maamulka galmudug waxa uu shaac ka qaaday in sanadkan uu rajeynayo mar kale in fiinaalka uu gaarsiin doono xulkaha maamulka galmudug sidoo kaleed maamulka hirshabelle sanadadii ugu dambeysay sanadkan sanadkan ayay aad iyo aad u wacdareynayaan oo markaad eegtoba maamulka galmudug oo fiinaal gaaray ayay hal dhibcaad ka qaateen kulankoodii ugu horeeyay ee furitaanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare sidoo kaleeto taliyaha hay-adda nisa mahadsalaad maamulka gobolka banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka banaadir wasiirka ciyaaraha dhammaan mas-uuliyiinta ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda lagu daafurayay tartanka xiisaha badnaa ee maamulka gobolka banaadir iyo weliba maamul goboleedyada dalka dhanka kalena haddiinu eegnino war ka soo baxay xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba u baaqday maanta kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyey maamulka gobolka banaadir weliba maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana la sheegay in tartanka ilaa iyo kowda janwari aan la ciyaari doonin sidoo kaleetana dhammaan dib loo soo gudbin doono wareegyada gurubyada ama kooxaha sida ay u ciyaari doonaan sidoo kaleeto xiriirka kubadda cagta soomaaliya ayaa ummadda soomaaliyeed ka raaligeliyey saddexda maalin ama labada maalin aan dib loo ciyaari doonin tartanka xiisaha badan ee maamul goboleedyada wuxuu ahaa kulan aadaed u xiiso badnaa kulanka hirshabeelle ee galmudug waynu arki doonaa kulmada soo socda sida kulanka maamulka gobolka banaadir iyo maamulka furgalbeed soomaaliya cabdirashiido dhanka kale waxaa maalmihii ugu dambeeyey magaalada jabuuti ee dalka jabuuti wadahadallo ugu socday madaxweynayaasha soomaaliya ee somalilan oo uu garwadeyn ahaa madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele shirkaas ayaa la leeyahay waxaa laga soo saaray warmurtiyad warmurtiyeedkii ay kasoo saareenna waxaa kamid ah in dib loo bilaabo geedi socodka wadahadaladii u dhexeeyey labada dhinac iyadoo diirada lagu saarayo saldhigna looga dhigayo arrimaha masiiriga ah Ah, si loo gaaro hal in labada dhinac ay muddo soddon maalmood gudahooda isla soo meel dhigaana hanaanka geedi socodka wadahadalada arrimaha masiiriga islamarkaana lasoo magacaabo guddi farsamo arrimahan fududeeya sidoo kale warmurtiyeedka waxaa ka mid ah in labada dhinac ay ka fogaadaan hadallada qoraalada iyo wax kasta oo wax u dhimaya jawiga wadahadalada ee socda cabdirashiid oo hadaladii u dhexeeya soomaaliya somalilan ayaa waxaa ka dhalatay farcelin aada u badan dadka ayagoo muujinaya in ay aada muhiim u tahay in soomaaliya iyo somalilan ay aada u midoobaan in ay noqdaan hal dowladood oo soomaaliya ka wada tirsan waa tahay hadalheyntii ayaan isku soo gabagabaynaynaa haatana dhanka iyo qormooyinka qormada ugu horeysana dhinkayga dhegaystayaal waxaa lagu bilaabay waxaa leeyahay haddii aad wadato taleefon jooga kun doolar anigana aan wato taleefon jooga boqol doolar labadeenna waxaan gaarnay isku ujeedo ah inaan ku hadalno taleefonkan taasi oo ka dhigan in labadeenna isku mid aan haddii ad wadato saacad joogta saddex boqoloo doolar anigana wato saddex doolar saacad joogta labadeenna waxaan gaarnay isku ujeeddo ah inaan waqtiga aan kala socono haddii aad wadato gaari jooga labaatan kun oo doolar anigana aan wato gaari jooga laba kun labadeena waxaan gaarnay isku ujeeddo ah in aynu ku tagno halka aan doonayno sidoo kaleeto haddii aad xiran tahay dhar qaali ah oo boqolaal doolar jooga anigana aan wato kuwo dhowr doolar jooga labadeena waxaan gaarnay iskujeedda ah inaan dharkaasi cowradeenna aynu ku asturno mar kasta waxaana murjiyaa waxa aan nolosheenna micno weyn u yeelayn balse haddii aad wax walba ujeedka bis aad ka qaadan lahayd waxaad noqon lahayd dad faraxsan oo aysan nolosha cirin ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waa tahay qormada ugu dambeysay dhankayga cabdirashiido waxay leedahay mugdiga kaama saaro gudcurka laakiin iftiinka ayaa kaa saaro mugdiga nacaybka laguma baabi'iyo naceeb kalgacel ayaa lagu baabi'iyaa naceybka murugada ma keento wax maqan cabsiduna ma hagaajiso mustaqbalka warwarkana ma xaqiijiyo guusha laakiin nafta degan iyo qalbiga raali ka ah allah subxaana watacaala ayaa ah saacadda iyo nolosha wanaagsan harumaysan beenta aad jeceshahay in laguu sheego hana necbaysan runta aadan rabin muhiim ma ahan inaad noqoto mid weyn si aad dulqaad u yeelato laakiin waxaa muhiim ah inaad dulqaad yeelato si aad u noqoto mid weyn ma jiraan wax kuu diidaya inaad dhoola cadeyso mana jirto wax kuugu qasbaya inaad murugooto waayo nolosha waa isgadgadi shalay way tagtay birina waa wax qoran qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala naasir wadani waaga dhegeystayaal guud ahaana ah xubinta warbaahinta bulshada intan ayaan kusoo gabagabeynana nool kulanti hadegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo ka ah barnaamijka hogaal idaacadda kulmiye qaar ka mid a ah isimada dhaqanka puntland ayaa waxa ay taageereen go-aankii ay horey u gaareen isimada dhaqanka ee khaatumo kuwaas oo horey u sheegay in ay iskaga baxeen gebi ahaanba maamulka puntland sidoo kalena aysan qeyb ka noqon doonin doorashada soo aadanay puntland iyagoona diiday inay soo magacaabaan toban iyo todoba xildhibaan oo ay khaatumo ay ku leedahay ama ay horey ugu lahayd baarlamaanka puntland waxaana ismada dhaqanka puntland oo shalay shiray ay ugu dambeyn xalay ay soo saareen go-aan ah in la tixgeliyo go-aankii ay hore u gaareen odayaasha dhaqanka ee s qaatumo iyagoona sheegay in ay tahay in afartan iyo sagaalka xildhibaan ee usoo haray puntland ay ku gasho doorashada soo aadan bayaanka ismada dhaqanka puntland oo ay ku seexan yihiin ilaa iyo soddon isin ayaa sidoo kale soo jeediyey in ay iscasilaan xubnaha s qaatumo kaga jira guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ee puntland isimada dhaqanka ayaa sidoo kale magacaabay guddi isimo ah oo ka kooban shan xubnood kuwaas oo kahorjoogteynaya eh, gudiga xalinta khilaafaadka doorashada ee puntland waxaana gabagabadii mid kamid ah isimada dhaqanka ee puntland uu la hadlay warbaahinta waxaana uu sheegay waxaabihi ay isku afgarteen maadaama maamulka s c khaatumo iyo isimadoodu ay si wada jir ah go ugu gaareen in aysan matalaad ku yeelan puntland waa in doorashada lagu galaa sagaal iyo afartan xildhibaan taasoo dastuurka waafaqsan ahna aqlabiyad ka badan tiradii ay ku ansixi lahayd doorasho ka dhacda puntland oo ku qabsoomi karta saddexu meelood oo laba meelood xubnaha baarlamaanka una dhiganta afar iyo afartan xubnood shan ayadoo la xaq dhowrayo go'aanka maamulka ssc khaatumo iyo isimada waa in labada xubnood ee reer khaatumo ee ka tirsan guddiga xallinta khilaafaadka ay banneeyaan xilalka ay ka hayaan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka puntland waa in marka doorashadu dhacdo maamulka soo baxa isimada puntland iyo waxgaradka puntland ay isaga yimaadaan dhammaystirka tirada ka bannaan baarlamaanka puntland lambar toddoba guddiga ansixinta iyo xallinta khilaafaadku waa in xulista xubnaha baarlamaanka ay waafajiyaan saxiixyada saxiixayaashii rasmiga ahaa ee sanadkii kii wixii aan sifo sharci ah isu bedelin sida isim dhintay oo qof kale uu bedelay sideed si looga gaashaanto kalsooni darro iyo kala aaminbax guddiga xalinta khilaafaadka waxaa korjoogtaynaya guddi hubin ah oo ka kooban shantan isim ee kale ah kow suldaan siciid maxamed garaase labo ugaas cumar geelle maxamed kaneec saddex suldaan zubayr xaaji maxamuud afar imaam cabdiwahaab maxamuud guray shan suldaan ciise maxamed ciise lambar sagaal ammaanka puntland waa mas-uuliyad wadareed qof walba uu ka saaran yahay xil muqadas ah in la wada ilaashadana ay waajib tahay sidaa darteed waa in amniga iyo xasiloonida puntland qof walba xil iska saaraa annagoo ka digayna wax walba oo khalkhal gelin kara ammaanka dalka ciddii ku gabadfashana dhinac looga soo wada jeedsanayo dhanka kale madaxweynaha dowlad goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa waxa uu ka horyimid bayaankii xalay kasoo baxay isimada dhaqanka puntland ee lagu go-aamiyey in doorashada lagu galo afartan iyo sagaalka xildhibaan ee soo haray marka laga tago xubnaha ka imaanaya dhankaas iyo isisi khaatumo madaxweyne deni oo xalay sakh eh, barkii kulan deg deg ah la yeeshay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada puntland ayaa ku amray siday wararku sheegayaan in aysan dheg jalaq u siinin go-aanka isimada oo uu ku tilmaamay mid dastuurka baalmarsan waxaana jirta in siciidani uu doonayo in toban iyo todobada xildhibaan ee dhanka khaatumo ka imaanaya amaba horey uga imaan jiray inuu doonayo in ay sidoo ahaadaan oo gudaha magaalada garowe laga qoro xubnahaasi maadaama ay kasoo jeedaan khaatumo balse maamulka khaatumo uusan raali ka ahayn in xubnahaasi ay ka mid noqdaan baarlamaanka soo aadan ee dowlad goboleedka puntland balse odayaasha dhaqanka ee puntland qaarkood oo xalay shiray ee sidaad maqlaysiinba waxa ay sheegeen inay tahay in la tixgeliyo go-aanka isimada e c ay horey u gaareen kaas oo ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqon doonin dowlad goboleedka puntland iyo sidoo kale baarlamaanka soo aadan waxaana ay sheegeen in iyagu ay si iskooda aayahooda uga tashanayaan oo ay maamul ay dhisanayaan balse siciid hore ayuu uga horyimid mar uu ka qaybgalaya xafladii uu ugu dhawaaqayay musharaxnimada madaxweyne ee dowlad goboleedka puntland waxaana haatan la sheegayaa in sidoo kale uu ka horyimid go-aankii ay isimada puntland qaarkood ay soo saareen kaas oo tilmaamayay in ay tahay in afartan iyo sagaalka xubnood ee soo haray doorashada lagu galo sidoo kalena la ixtiraamo go-aankii khaatumo iyadoo iyagoo sheegay in dowlad goboleedka puntland madaxweynaha soo aadan uu ka shaqeyn doono sidii loo dhammaystiri lahaa in labada maamul ay kala guuraan waxaana jirta in eh, marka la eego labada dhinac waa dowlada goboleedka puntland madaxweynahooda siciid deni uu rabo in lixdan iyo lixda xub xildhibaan ama xubnood oo dhammaystiran baarlamaanka puntland doorashada lagu galo halka qaar kamid a ah xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale isimada eh, dhaqanka ee puntlandna ay doonayaan in arinku uusan sidaas noqonin oo aan khilaaf kale oo hor leh puntland loo horseedin oo afartan iyo sagaalka xubnood maadaama aqlabiyad ay yihiin la koobsado markan saacad waa kow iyo tobankii baraqnimo aan eegno qodobada ugu waaweyn ogaal ku jira dowladda maraykanka ayaa waxa ay sheegtay inay gacanta ku dhigtay mid ka mid mida muwaadiniintooda oo lagu eedeeyey in uu ku biirrabay dagaalamayaasha al-shabaab kariim naasir oo ah muwaadin u dhashay maraykan soo jeeda gobolka new jersey ayaa waxaa la sheegay in uu waddanka masar aaday bishii julaay iyadoona afar iyo tobankii bishan uu tegay magaalada nairobi qorshihiisuna uu ahaa in uu soomaaliya soo aado si uu uga mid noqdo al-shabaab tababarna uu la qaato balse maraykanka waxa uu sheegayaa in gacanta lagu dhigay kariim loona qaaday waddanka maraykanka halkaas oo lagu maxkamadeynayo ninkani waa saddex iyo jir waxaanu ku eedeysan yahay taageerista iyo kubiirista al-shabaab waxaana arrintaasi haddii ama dembigani haddii uu ku caddaado uu muteysan karaa labaatan san oo xabsi ah ninkan ayaana la sheegay in ay saameyn ay ku yeelatay ama uu ku saamoobay weerarkii kooxda iska caabinta xamaas ay gudaha israa'iil ay ku qaaday horaantii bishii oktoobar halkaasi oo ciidamo badan oo yuhuuda ay ku xasuuqday ama ay ku dishay warmurtiyeed ayaa laga soo saaray shir dalka jabuuti maalmahanba uga soconayey dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale somalilan waxaana gebagabadii kulankaasi wasiirka arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo sidoo kale somalilan shir jaraa'id ay qabteen ay ku sheegeen in qodobo dhowra ah ay dhinacyadu ay ku heshiiyeen waxaana marka la eego qodobadaas oo idil ay iskugu imaanayaan in la xoojiyo wadashaqayntii soomaaliya iyo somalilan horey uga dhexaysay dhinacyadana ay iska garabsiiyaan dhanka amniga sidoo kalena hore loo sii wado wadahadladii soo bilowday sannadkii laba kun iyo labayo toban kii ugu dambeeyeyna uu ahaa sanadkii kii waddankaasi jabuutina ka dhacay waxaana ay sheegeen in dhinacyadu ay soo magacaabayaan guddi arrimahaas oo idil ka shaqeeya oo ka kala socda wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliya iyo sidoo kale tan somalilan dowladda koonfur afrika ayaa waxa ay dacwad ka dhanaaxa suuqa israa'il ee u gudbisay maxkamadda caalamiga ee i c j waxaana dowladda koonfur afrika ay sheegtay in dacwadani ay u gudbisay koonfur afrika ay tahay mid eh, ay ku kacday israa'il kadib markii dad ka badan labaatan kun oo ruux ee ku xasuuqday magaalada khaza maxkamadda qaramada midoobe ayaa xaqiijisay dacwadda ku saabsan ku-xadgudubka waajibaadka eh, amaaba xuquuqda aadanaha ee israa'il ay geysatay in ay tahay ee mid uga timid dhankaas iyo dowladda koonfur afrika waxaana koonfur afrika ay horay ugu yeeratay safiirkeedii u fadhiiyey talaaviif iyagoona sheegay in aysan u dulqaadanaynin dhibaatada ay u geysanayaan dadka aan waxba galabsan ee falastiiniyiinta iyadoona go'aanka ay qaatay koonfur afrika uu yahay mid ay ku dhiiro weysay dawlad kale oo islaama ama caraba taas oo aanan wax dacwada ka gudbinin israa'il halka qaarkoodna dawladaha carabta ayba taageero u muujinayaan israa'il in ka badan soddon ruux ayaa waxaa la soo warinayaa in ay ku dhinteen weerar ay dowladda ruushka ay ka geysatay gudaha waddanka yukrein ruushka ayaa sare u qaaday weerarkiisa yukrein tan iyo markii uu bilowday dagaalka kooxda xamaas iyo sidoo kale israa'iil waxaana arrintani loo arkaa in ay tahay mid ay moskow uga faa'iidaysanayso weerarka ka soconaya ama dagaalka ka soconaya magaalada khaza halkaas oo ay dawladaha reer galbeedku ay ku mashquuleen waxaana yukrein ay la-dahay taageeradii ay ka heli jirtay wadamada reer galbeedka oo dhaqaalihii ugu badnaa ka jirtay iyadoona ay sii kordhayaan weerarada ay ruushku ay ka geysanayaan gudaha waddanka yukrein taas oo ay suuragal ka dhihi karto in yukrein ay ku guuldaraysato in ay iska sii caabiso wadanka ruushka oo dagaal xoogani kula jira waxaana sidoo kale jirta in warbixinno soo baxaya ay sheegayaan in sanadkan sii dhammaanaya uu noqday sanadkii ugu adkaa oo ay dowladaha reer galbeedku ay wajahayaan marka la eego dagaalada soconaya oo aysan wax guula aysan ka gaarin dowladaha reer galbeedka iyo kii ugu dambeeyey oo ay israa'iil ay ku fashilantay in magaalada khaza ay ku qabsato ayaa ka mid ah taageerada ay u muujiyeen eh, wadamada ay reergalbeedku ay taageeraan oo guuldarooyin waaweyn ay soo wajihiin sidoo kale dowladaha kale oo reergalbeedka xifaaltan kula jira sida ruushka iyo shiinaha ayaa horumaro weyn sameeyey halka sidoo kale dowladda iyadana waqooyiga kuuriya ay tijaabisay gantaalo casri ah taasoo reer galbeedku ay wax ka qaban waayeen kuwaas oo qodobada ugu weyn ogaal ku jira ogaalo idaacadda kulmihe magaalada muqdisho idin kaga imaanaya dhegaysanaysaan markan dhankii xubnaha haddii aan dib ugu laabano waxaad ku soo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ou duceeyey allay leedahay warkalamaaney nabsi iyo xaqsooda ahay baa xaami joogsaday dadkaygii xanuunsaday hadday xiisad kiciyeene xaynxayn wixii uu shabaab xiriya shiikh joogtay gaadmiya wixii uu xadgudub ficilxun noo geystay mar haddii xumaantuuna nabaday laga xasuus qaatay oo dadkii xanaaqgalay haddeer waa xamdiyayaaye ciyaar xamar baraarugay ma jiro duul ka xoog badane intii lagu xantaba goordhow bay soo xerxerayaane qof kastoo xiriir la leh ayaa dan u xawaarayne xaafaduguma dhuudhuuman karo xamar shabaabkiiye isxaluuladkii hore haddeer xaalan laga qaadiye kii soo xaroodaba shacbigu waa iska soo xuliye xarakada mid taageerayay soo xireen amni lagu xayaaday muqdisho ku xasilaysaa war gorgoro waa runtaaho dad xisaabta mayaanahoon xumaha moogayne war taasi waa haq in laga hisaabtamo waa haq war waxaa kaloo la yidhi xagjidkiiyo wallee xulufadii xididka loo sii hayay waar walla weynay ma imanka unbaa toosteen wargabagawa iga dhex qof kastoo xadjiraya haddaan xaraka dhudhuuman khulufaa u shaydaan haddaan xaalku ku adkaanin heer xamar baraarugay hadduu soo xixiri waaye qof kastoo xumaan wada haddaan shacab ku soo xoomin qof shabaab xayisiinayiyo kii u qaba xiiso labaduba haddaan waa xagjiri xididka loo siibin dadweynaha xanaaqsani haddii uu xabsiga geynin xogta iyo warkoodaba haddaan niisa xaalaynin xaraf uu daraad qoray haddaan xeerka lagu saarin amni lagu xasila iyo haddaan nabaddu hoogaysan dhallinyaradu xeebaha hadday wada xanaabaysan xilli dhexe habeenkii haddaan suuqu noqon xaami meeris uu sugaalxulay ayaan kuugu soo xiriye allaylay xalaal xalliguma dhalin laba xaniyoodle warna miyaa hoogma toobama hansulna matilaantilemaa haddii hawaaran lenkagaadna haan hanti walba taraasa war kalemaanay warba ma haystaane khawaariijtii waxaa la yidhi macirka looga soo dhacay naw oo soo dhiibeen haye lanki mar hor hadirya nagsaday hayahee duurka waa ku jiri weyne xabadda hanala ka joojiye waa naga caddahee may dhaheen war weligiin kalemaanay warka waa dabjisaan sidaad waalan tihiine gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada afgooya waxaa lagu qabtay saddex caasi oo ay ka buuxaan qalabka elektaroniga oo qaraxyada lagu sameeyo iyo sideed qof oo wadatay oo mid ka miduhu ah ajanabi ahay oo lagu sheegay weliba jinsigiisa inuu ahaa yugandhays hadda ciidamada nabadfugidda xogtooda ka warhayay ayaa gacanta ku soo dhigay war kalmanay khawaariijinisa ay qabato waa tiro badan yihiin saddex nin oo shabaab hadda kahor ku biiri oo shaashadaha ka soo muuqday ayaa gacanta lagu soo dhigay waxaana lagu qabtay magaalada muqdisho iyagoo isku dhex socda kadibna muuqaala laga duubay waxayna dhaheen annaga waana la qalday haddana dawladdeena gacanta ugu jirnaa waxaana ila yaabadnaa hadalkooda mid ka mid a ah muddadii shabaabka ay la joogeen ka sheekeeyey wuxuu yidhi ayagoo baabuur nuu waday diyaaradna soo dulmartay hal maraan waxaan aragnay annagoo gaariga kalgaan saaran kuwiina wadayna ay jaqaha ku ordeen hayehe ilaahow geed iga dhig ka dhacday adiguba aqlaad leedahay carar maxaa dhaamaysan laymaari jarne waaryaaren maxaa ula yaabiseen soo lama odhan aamintaa naftoorad bay kugu aamintaa <laughs> war kalamaanay dharbaxyaday shabaab kala kulmeen ciidamada dhaarsan iyo shacabka dhiirana u qaba ciilka tira dhaafay ayuunbaa dhibaatada badiya dhaawa cararka wakaadawi jabe maxaa la jeclaa jabka yodheegijariwar kalamaanay madaxweyne xasan shiikhoo barnaamij su'aala weydiina uga jawaabaya bulshada wuxuu yidhi magaalada muqdisho amniga xaalkeeda meeshaan ka soo bilownay bulshadu waa og hadda meesha xaaladeedu maraysana waa og tahay waxaan rajaynaynaa wadooyinka muhiimkaa ah, dhagxaanta ku gudban inaan ka qaadno war madaxweynuhu waxaa kaluu yidhi qaraxyadii dhowaanaha lala beegsanayay shirkadda isgaarsiinta hormuud dadaa loo soo qaqabtay kuwo kalena waa lagu daba jiraa kooxaha argixisadaana waa og tihiinoo nolosha bini'aadanka ayay lidi ku yihiin sababtoo ah waa ogtihiin tihiin dowlad iyo shacabkay noqotoba inaysan cid ay dhaafayaan aysan jirin gorgoro warka madaxweynaha adigaan fahmina wuxuu yidhi waxaan ahay madaxweynihii ugu horreeyey burburkii kadib ee ciidamo soomaaliyeed ilaaliyaan kuna kalsoon ma madaxweyne xasana bilaabay waa markii u horraysay waraad naftiga dalawa weyinton moojida madawiina weli kala eray howlgalladii sidiioo aan socdan dhulbadanna walgobadiya eri saalahaniifoole biryahaniifoolena furuntaan nagadaana eri sanadka ha socdo labaataniyo afartaana kiimayba nagadu doona oo lakashalbaha doona hayaay allahayow oh, oh, nin daacada allahayo allahayow nindaaliina deeqdaada ha u simin aryaadaha khawaarij haljabay haljiisay halla qabtaa laga dhigay samigay cabdullana wuxuu yidhi how dhawaaca weesdha meestiiran dhaqanyaadiinna waa dhunsheen dhawaaca weesdha meestiiran dhaqanyaadiinna waa dhunsheen warkalamaani waxaa la yidhi dhacdooyinkii baqoolay tagtadu dhaaxa warisaaye dhibkii biday dadkiisana qirtiya dheef midkii talaye dhowaan madaxdii qaadoo xilkiyo talada loo dhiibay dhaqsay ugu bareereen colkii dhugatada ahaaye dhulka iyo cirkii bay hub culus uga dharbaaxeene dharkeen bay ugu gasheen dhuxulihiisiiye dhaartay mareen ummadda waa uga dhabeeyeene dabinnaday dhigeen iyo siday ugu dhaceen kooxdu iyo dhabarjabkii gaaray baa soo dhowayn mudane dhooldhoolin taariikh goyse iyo jeer in lagu dhaato guushay dhur sugayeen dadkuna dhalatay weeyaane dhulka intay ku noosh ogushahay bulshadu ay ku dhaqanayso dhallintiya ardada buugga waa loogu dhigayaae dhab weeyaan inay taa wax badan kala dhaxlaysaae dhankii baadda xoolihii shuftada loola dheelmanayay dhaca lacagihii kooxda tani waaye dhuranaysay dhagxaan bay ku awdeen durbaba dhuumihii sidaye hadduunbay la dhuubteen macluul dhabarraweyntiiye dhawrkii gu oo tegeyba waa dhaashanahayeene dhirrida hoggaankay ku timid dhaxanta haysaae dhimashada hadiidina rag waa dhabaradaygaay maala waa eh. kan shaqaysa waa tan eh. dhaxal la reeba waa kan waxaa kaloo la yiri eh. dhalin yahay niman dhididine ma dheergaaye dhaqaaqa oo muruqa dhuuxa war kalmane adduunyo warkama haysiin magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland wiilii aabbiisoo dembi lagu eedeeyey oo maxkamadda waaran u jartay ayay ciidamada booliiska isku dayeen inay soo qabtaan kadibna dagaal ay la galeen ciidamadii booliiska laba sargaal oo ciidan ciidanka watina waa ay dileen ugu dambayntiina waa baxsadeen waana lagu daba jiraa la yidhi war dukaankii faac iskareebo gaalkaayo kayaali wal hirima inla hayteen walka adeegido hayba war kalamaanay markaasoo kale bashiirdheere wuxuu dhihi jiray buntland ayadaa arrimaheeda xallisanaysee ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay horta bashiirdheer arooskii kama bixin miyaa weli waar ma isagaa toddobabaxayba war kalmaanay war ma haytana wadahadalyadii soomaaliya iyo somalilan iyo reed infurmayaanaleeri war waaqlow ina labto madawiinaga soomaaliyaone madawiinaga soomalilen yaa jabuutiga kulumaayaanaa la eri war madayow maxaad ula yaaban tahay wadahadal waa lagu heshiiyaa alla ilaah waxaan maqli jira aan heshiinno aan ishananno ila hadal adigaan kuwan weyne ila hadal adigaan kuwan weyne waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaanna barnaamijkii ogaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa tan iyo intaan barnaamij midkaan la mida ah ku kulmi doonno sidaasii nabadgelyo